fitnadu jirto ee dadkii ay adduunyo ka mashquuleen ay ka wahsadeen cibaadadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhtilaafkoogii iyo ay magaranaysaa uu batay cibaadada zamankaasi iyo waqtigaasi la cibaadaystaa waxay la mid tahay buu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi ka hijratin ilaya sidii hijro aniga la soo hijrooday waad ogtihiin ayuha alikhwa waalakhawaat muhaajiriintii hore ee maka ka hijrooday ee wax walba uga tegay ilaahay subxaana wa tacaala dartii dartiisa iyo nusrayn ay u nusraynayaan diinta ilaahay iyo rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam waad ogtihiin makaanada iyo maqaamka weyn ay ku leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa xitaa culimmadu ay tilmaameen haddii laysbarbar dhigo muhaajiriinta iyo ansaarta inay muhaajiriintu ay ka fadli badnaayeen ansaartii ansaarta lama yeeraysanaayo waa kuwii isberber muhaajiriinta nebiga isberber taagay sala allahu calayhi wasalam guryahoogii iyo magaaladoodii iyo xoolahoogii ku soo dhoweeyey nebiga iyo sala allahu alay slam muhaajiriintii la soo hijrootay laakiin dhinaca fadliga muhaajiriinta ayaa ka fadli badan ansaarta ajarkooguna waa aad iyo aad buu u weyn yahay waayo wax walba waxa ay uga tegeen ilaahay dartii bay uga tegeen waxaad qiyaastaa ood sawirataa qowlka nebiga sala allahu calayhi wasalam oo xaqiiqatan fursad inoo siinaya waxaynu ku noolnahay zaman fitne ayaynu ku noolnahay waxaynu ku noolnahay zaman ay dadku diinta ay ka wahsadeen waxaynu ku noolnahay waqti ay dadku ay ka caajiseen oo ay ka mashquuleen ilaahay cibaadadiisa dikrigiisa salaadiisa soonkiisa iyo in awaamirta ilaahay subxaanah wa tacaala lagu dhaqmo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ugu bushaaraynayaa qof walba oo zamankaasi oo kale nool haddii uu cibaadada ilaahay subxaanah wa tacaala ku mashquulo haddii uu qalbigiisu u jeedsado ilaahay jalla wacalaa haddii uu waqti u siiyo cibaadada ilaahay u cibaadaysanaayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay cibaadada zamankaasi fitnadu ay jirto la cibaadaystaa waa ka hijratin ilaya waa sidii aniga la ii soo hijrooday oo kale allahu akbar ayuha alikhwa walakhawaat inta aanan gudagelin macnaha xadiiska oo aynu sii sharaxno o aynu soo naqilo waxay culimmadu ka yidhaahdeen waxay isweydiin leh wakhtiga aynu nool maanta iyo zamanka aynu taagannahay taagannahay ma yahay zaman fitno waxay ila tahay inaynu ku jirno zaman ay fidnadii ay farabadatay oo ay dadkii ay ka fogaadeen ku dhaqankii diinta haddaad dhinac walba maanta adeegto axwaasha iyo dhacdooyinka iyo waqaa'icda adduunka maanta ka taagan khaasatan kuwa caalamiulislaami ka taagani waxay yihiin dhacdooyin dadkii ku keenay wareer ku keenay oo xitaa ay dhacday in dad badan oo muslimiinii ay diintoodii ay ka fogaadeen uu shaki ka galay arrimo badan oo diinta ka mid ah ku dhaqankii islaamnimada oo ay dad badana ay fudeydsadeen daa'iman waxaa jira oo run ah dad cibaadada ilahay ku dadaalaya waxaa jira dad muslimiina oo islaamkoogu wanaagsan yihin laakiin haddaynu suuradda caamka aynu eegno waxaan filayaa waxaynaan waxaynaan isla khilaafayn aynaan isku khilaafayn oo aynaan isku diideyn inuu maanta ay fitan fara badani ay adduunyada maanta ka jiraan qofka mu'minkee xaqina uu ku dadaalayo sidii ay diintiisu ay ugu badbaadi lahayd sidii islaamnimadiisu ay ugu nabadgeli lahayd si uu adduunyadan uga tegi lahaa isagoo muslin ah oo diintiisii iyo iimaankiisii aan shubahaad iyo shaki aanay gelin camalkiisii iyo cibaadadiisiina aanay nuqsaan aanay gelin waa qofka mu'minka ah ama nin ha noqdo ama haweeney ha noqotee ee ku dadaalaya xariiskana ku ah diintiisa iyo islaamnimadiisa waayo ayuha alikhwa alakhawaat waxa runa in qofka mu'minka ah haddii uu adduunyadan uu ka tago oo dhimashadu u timaado isagoo ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsaday islaamnimadiisii haystaa wuxuu ilaashaday raasamaalkiisii buu ilaashaday ayib xadiiska yacni haddaan usoo noqdo awalan ayuha alikhwa alakhawaat yani waxa laynooga digay fitnada ayaa laynooga digay fitnaduna waxa weeyaan sida ay kitaabka ilaahay jala wacala ugu soo aroortay allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wاlfitnaةu ashaddu min alqatl wاlfitnaةu ashaddu min alqatl sheekh almufasiriin alimaam aلطabri raximah اllahu tacaala ayaa isagoo aayaddaasi qur-aan ka fasiraya ee ilaahay uu ku yidhi wاlfitnaةu fitnada ayaa ashaddu min alqatl iyadaa ka daran dilka iyadaa iyadaa ka daran haddaba maa hiya alfitna fitnada uu ilaahay subxaana wa tacaala oo aayadda qur-aanka uu ku yidhi fitnadaa ka daran dilka alimaam atabari sheekh almufasiriin raximah allahu tacaala waxa uu yidhi fitnadu waa qofka oo diintiisii ka fidnooba bimacnaa wuxuu yidhi qof muslihaa oo ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimo ku manaystay oo min ummati muxamedin sala allahu calayh wasalam uu ka dhigay qofkaasi haddii diintiisa lagu ibtileeyo dabeetana imtixaankaasi iyo ibtiladaasi aawadeed uu qofkaasi markaa uu diintiisii uga baxo oo u gaal u noqdo gaalnimadaa u noqday iyo shirkigaa uu ku dhacay iyo islaamnimadaasi uu ka ridoobay ayaa ka xun dil isaga la dili lahaa bimacnaa maxaa loola jeedaa haddii ku adkaysiga diintaada istiqaamada islaamnimadaada sabaadka iyo sugnaanta aad diintaada aad ku sugnaanaysaa xitaa haddii ay kugu kalifto in qudha lagaa gooyo ood nafta aad weydo oo lukala la kula dooransiiyo in lagu dilo iyo inaad gaalowdo waxaad doorataa in lagu dilo doono waayo dilka yacni fidnada aad diinto diintaadii aad ka fidyowday iyo riddada islaamnimadaadii kaaga dhacday iyo islaamnimadii ood ka noqotay waxa weyn arrin sahla maaha inaad gaalowdo waxaa kaaga fiican iyadoo lagu dilo inaad islaamnimada ka baxdo waxaa kaaga fiican iyadoo lagu dilo inaad ridowdo waxaa kaaga wanaagsantiyo qudha lagaa gooyo aayadda macnaheedu saasi weeyaan waalfitnatu ashaddu min alqatl taasi maxay kuu sheegaysaa ayolakal alakhawaat waxay kuu sheegaysaa wax walba oo dunyada ka dhaca dhibaato kasta oo ku soo martaa diintaada ha ka tegin islaamnimadaada waxa weeyaan ciyaar ha gelin yaanu lagugu finayn diintaada ku tasho ku toos oo ku seexo oo ku fakir habeeniyo maalinba in maalinta dhimashadu ay kuu timaaddo in aad dhimato adigoo mu'mina ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ah ya ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun ha dhimanina buu ilahi subxana wa tacaala uu leeyahay aayadda qur-aanka idinkoo muslimiina mooyaane bimacnaa islaamnimada ku dhinta buu ilaahi subxana wa tacala u leeyahay nabiy llaahi yacquub isagoo dardaaraya yani baniih waxa uu ku yidhi falaa tamuutunna ila waantum muslimuun buu isaguna ku yidhi Ah, hadhimanina idinkoo muslimiina mooyaane ilaahay baa diinta idiin doortay ee islaamnimada ku dhinta marka ayuha alikhwa alkhawaat yani fitnada in uu ilaahay subxana wa tacaala aayadda ku sheegay walfitnatu ashaddu min alqatli waa diinta oo lagu ridoobo waa islaamnimada oo laga baxo waa iyadoo ay diintaadii ay magaranaysaa ay daciifto innagana waxaa laynooga baahan yahay zamankan aynu nool laho oo ah zaman fitno ah zaman ay dadkii iskhilaafeen zaman iyo wakti shaki badan quluubtii la geliyey maxaa inaga taasi inoo raacaa waxay noo raacaa inagu dhul islaameed maanta kuma noolin kuma noolin meel eedaanka in microfoonka lagaga addimaayo kuma noolin dhul islaamkii lagaga dhaqmaayo markaa dadaalka laynaga rajaynayo inaynu dadaallo waa mid loo baahanya in laba lala labajibaaro limaada ayuha alikhwa alakhawaat waayo waxaa loo baahan baahanya innaguna islaalino caruurteennana inaynu ilaalino aynu diinta iyo islaamnimada aynu ku dhaqna ayaa laynooga baahayay ayib haddaan usoo noqdo xadiiska ayo hore falkhawaad nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi cibaadada zamanka noocaasi la cibaadaystaa waxay la mid tahay iyadoo aniga la ii soo hijrooday culimmadu waxay yidhaahdeen awalan <clears throat> alharj waxay dha sida ay imaam nawowi ay tilmaameen waa waktiga ay dadku iskhilaafaan ay dadkuna ay mashquulaan maxay ku mashquulayaan adduunyo arrimo kale waxay ka mashquulayaan cibaadadii ilaahay waxyaabihii faradka ahaa ee ilaahay ku waajibiyey miyaad aragtay qof muslina oo haddana salaadii faradkeeda aan tukanayn miyaad aragtay qof muslin sheeganaya oo haddana bishii ramadaan aan soomayn miyaad aragtay qof muslina oo zake lagu leeyahay oo haddana zakadii aan xoolihiisii aan ka bixinayn miyaad aragtay qof muslima oo xaj ku waajibay oo aan haddana xajiyeyn miyaad aragtay gabadh muslimada oo aan magaranaysa xijaabkii iyo maradii uu ilaahay subxana wa tacaala ku waajibiyey inay isku asturto aan isku asturayn miyaad aragtay dad wakhtigoogii badankiisii adduunyo gelinaya laakiin waxay ilaahay siiyaan subxaanahu wa tacaala uu yahay wakhti yar oo gaaban uu yahay waa zamanka noocaasi oo kalaa weeyaan maxaa la yskugu miaalay oo nebigu uu yidhi qofka xilligaasi cibaadaystaa cibaadadiisu waxay la mid tahay ka hijratin ilaya sidii hijro aniga la hijroodoo kale <coughs> culimmadu laba macno ayay ka bixiyeen macnaha hore waxa weeyaan <clears throat> awalan hijradu waa inuu qofku la baxsado diintiisa uu kala baxsado maalkii oo kale saxaabadu ridwaan ullahi tacaala calayhim markay maka ka hijroodeen ee madiine hijroodeen maxay dhulkii aabbayaashood dhulkay ku koreen guryahoogii xoolahoogii ehelkoogii maxay uga tegeen oy madiina ugu hijroodeen waxa weeyaan waxay la baxsanayeen ridwaan tacaala calayhim diintooda ayay la baxsanayeen marka hijradu macnaheedu waxaa ka mid a inaad diintaada aada la baxsato oo dhul aanad islaamnimadii aanad ku dhaqmi karayn cibaadadii ilaahi subxaana wa tacaala aanad xaqiijin karayn ayaad ka tagtay oo waad ka hijrootay waxaad u hijrootay dhul aamina ood ilaahay caabudi karaysid islaamnimadaada aad muujisan karaysid caruurtaada aad islaamnimada iyo ehelkaaga aad ku dhaqi karto <clears throat> macnaha labaad ee culimmadu ay ka bixiyeen xadiisku waxa weeye inay yidhaahdeen saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam la hijrootay waxay ahayn dad yar bay ahayn tiradoodu ay yar tahay yacani marka loo qiyaaso dadkii reer maka ee nebiga sala allahu calayh wasalam dacwadiisii diiday ee ka gaaloobay marka kuwaa loo qiyaaso saxaabadii nebiga rumaysay sala allahu alay wasalam iyagana ilaahay raale ka noqdee ee u hijrooday madiina u hijrooday waxa weeyaan dadka hijrooday tiradoodu way yareen a dad yar oo tiradoodu ay yartay ay ahaayeen xilliga fitanka iyo ay jiraan ee dadku ay dunyada ku mashquulaan ee cibaadada ilahay ka mashquulaan sidoo kale dadka ilaahay uu cibaadaystaa iyagana tiradoodu way yartahay tiradoodu way yartahay markaa siduu nabigu sala alla alay slam uu labada arrimood isku barbar dhigaayo adba waad aragtaa haddii muhaajiriintii hore tiradoodu ay yareed zamanka fitanka iyo markay axwaashiis isbedesho ay dadka diintoodu ay daciifto ee cibaadada laga wahsado dadka cibaadaysta ee sooma ee masaajidada yimaada ee dikriga ilaahay badiya ee diinta u adeega ee magaranaysaa islaamnimada magaranaysaa ka fakira ee cibaadada ilaahay badiya ee shareecada islaamka ku dhaqma zamankaasi dadka sidaa yeelaya iyaguna waa dad ay tiradoodu yar tahay marka adigaba maanta waa ku hor taalla ayuha alakh wa ayatuha alukt waxaa la joogaa zaman fitna ayaa la joogaa ee waxaa laynaga sugayaa inaynu cibaadada ilaahay subxana wa tacaala aynu badsanno ayib zamanka fitnada ayuha alikhwa walakhawaat cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala loo cibaadaysanayaa waa cibaado laga baxsanaayo fitnada laga baxsanaayo waa waa cibaado kugu caawinaysa inaad fitanka ka baxsato waa cibaado kugu caawinaysa in diintaadu aanay nuqsaamin waa cibaado kugu kaalmaynaysa inaad islaamnimadaada aada ilaashato bimacnaa waxa weeyaan cibaadada yacni firaarkan la leeyahay diintaada la baxso waa firaar iijaabiya weeyaan ee maaha firaar inhizaamiya ama salbiya maaha e in cibaadaduna waa macno shaamila weeyaan oo markaynu leenahay waktigaasi hala cibaadaysto ayo alikhwa alakhawaat uma jeedno e, salaad iyo soonun ha laysku soo koobo ee waxaa loo jeedaa alcibaada bimacnaha shaamil cibaadadu waxay leedahay macno shaamila oo ballaaran ayay ayay leedahay oo abwaabul khayr inaad ku dadaashid ayaa lagaa sugayaa ama salawaad ha noqoto aad salaadaada aad badsato tii faradkeed waa la waa kugu waajib salaadaha sunnaha aad aad badsato sadaqada teeda waajibka haddii lagugu leeyahay iyo teeda in eh, sunnaha ah ama nafliga ah siyaamka bisha ramadaan waa waajib ku saaran weeyaan xajka cumrada in dadka loo ixsaan falo in dadka mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmo in qalbigaagu noqdo qalbi saafi u ah dadka muslimiintaa oon xumaan iyo xaqdi iyo xasad midna aan u hayn inaad dadka wanaagga aad farto inaad xumaanta u diiddo iyo inaad samayso wax walba oo ilaahay subxaana wa tacaala u jecel yahay camal walba iyo qowl walba iyo niyad walba oo ilaahay subxana wa tacaala raali gelinaysa inaad ku dhaqanto weeyaan kulu ma yuxibuhu اllah wayardaa min alaqwaali walacmaal alظaahira walbaطina siduu sheekh alislaam ibnu taymiya raximah اllahu tacala u lahaa cibaadadu waxa weeyaan waa wax walba oo ilahay u jecel yahay wax walba oo ilaahay subxaana wa tacaala raali geliya hadalka ilaahay raali gelinaya ficilka iyo camalka ilaahay subxana wa tacaala raali gelinaya niyada wanaagsan ee ilaahay subxana wa tacaala raali gelinaysa cibaadada taasi ayaa ayaa loola jeedaa marka waktigan oo kale ayuha alikhwa alkhawaat khayrka ha yaraysan cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala badso camalka saalixa badso qalbigaagu ilaahay jala wacalaa ha u jeedsado qalbigaagu ilaahay subxaana wa tacaala ha u jeedsado haddaad in badan adduunyada aad ku fakirtid oo qalbigaagu ku tacalluqo adduunyada waxa ay taasi kuu keenaysaa inuu qalbigaagii iyo iimaankaagii ay daciifaan saasi ayaa looga baahan yahay qofka muslimka ayuha alikhwa waalakhawaat <clears throat> eh, culimmadu waxay tilmaameen in cibaadadu ay wanaagsan tahay xilliyada ay fidnadu jirto shareecadana taa waa lagu hayaa maselkii oo kale salaada dahajudka oo kale nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu inoo sheegay in salaadaasi ay tahay salaad fiican bal nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu inoo sheegay in salaada tahajudku ama habeenka la tukadaa markay dadku hurdaan ay salaadaha ugu fadli badan tahay bacda alfaraa'id sababtu waa maxay waayo waxayn xilligaasi habeennimada dadku waxay ku jiraan khaflad bay ku jiraan dadkii way hurdaan dadkii ilaahay subxana wa tacaala uma soo jeedaan walidaalika ayaa la ammaanay dadka xilligaasi kaca ee ilaahay subxana wa tacaala u cibaadaystaa maselkii oo kale soomka naafilada ah ee la soomo bisha shacbaan nebigu sala allahu calayhi wasalam bisha shacbaan oo ah bishanaynu ku jirno oo waxay u udhexaysaa rajab iyo ramadaan bay u udhexaysaa nebigu sala allahu calayh wasalam soonka in sunnaha ah ama soonka naafilada ah nebigu sala allahu calayh wasalam aad iyo aad buu u badsan jiray xataa caaisha radi allahu tacaala canha waxay soo warisay inuu nebigu bisha shacbaan badankeega uu soomi jiray nebigu sala allahu calay wasalam markii ay caashi weydiisay ama nebiga sala allahu alay waslam la weydiiyey maxaad soonka naafilada ah een waajibka ahayn aad bisha shacbaan aad u badsanaysaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi bishaasi waa bil yacni dadku ay haafiliinka yihiin yacni uma fiirsadaan fadliga ay leedahay waayo waxay soo dhammaysteen rajab oo min ashhur اlxurum ah waxaana ku soo socota ramadaan oo bisha weynideeda aynu naqaano aad garanaysaan markaa markay shacbaan soo galaan dad badan baa khaflad baa kaga dhacda oo maalinkaa maanta ah kuma baraarugaan weynida iyo fadliga ay leedahay bishaasi marka maxaad taasaa tilmaamaysaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu doonayaa inuu ilaahay u soomo inuu soonka u badsado bil ay dadka badankoogu laga yaabo inay aafiliin ka yihiin ayb salaada duxadoo kale salaada duxadu waa salaatu awaabiin sidaad xadiiska aad ku maqasheen salaada duxada nebigu sala allahu alay slm ee barqadii la tukado nebigu aad iyo aad buu ugu dadaali jiray sheekh maxamed saalix bin cuthaymiin raximah allahu tacaala ayaa waxa wax ka sheegay sababaha keenay fadliga ay salaada duxadu ay leedahay salaada barqadii la tukado wuxuu sheekhu yidhi yani maalka oo kale waqtiga u udhaxeeya salaada duhur iyo salaada casar waa waqti gaaban waqtiga u dhexeeya salaada casar iyo salaada maqribku waa waqti gaaban maqrib iyo cisho waqti gaaban baa u udhaxeeya cishaha ilaa fajrigu waqtigu wuu dheer yahay laakiin waxaa mashruucah oo inoo bannaan inaynu tahajud tukano inaynu tahajud tukano ayaa inoo bannaan laakiin haddaad eegto bacda salaati alfajr marka la tukado ilaa salaadii duhur waa waqti aad u dheer walidaalika ayaa dadka awaabiintii ma doonayaan inay ilaahay subxana wa tacaala ay laabaan waqtigaa dheero waa fatra طawiila weeyaan bayna alfajr wاduhr waqtiga salaada fajar aynu tukanay ilaa salaada duhur imaka waxaa la tukadaa fajriga afartii barkaa la tukadaa salaadii duhurna waa goorma waa kowdiya barka intaasaa saacadood miyaad salaad la ahaan kartaa qofka muuminku miyuu ka maqnaanayaa salaadii waayo waxa weeye qofka muuminku salaaddii wuu jecel yahay sida aawadeed ayaa yacnii ilaahay subxana wa tacaala wuxuu inoo banneeyey inaynu salaada duxada xilligaa aynu tukanno waxay kaloo culimmadu ay sheegeen salaada duxada waa xilliga barqada ay tahay baa la tukadaa ilaa salaada duhur ka hor inta zawaalku aanu aanu dhicin dadka badankoogu waxay ku maqan yihiin shaqooyin bay ku maqan yihiin dadka badankoogu waxay ku mashquulsan yihiin adduunyadoodii walidaalika ayaa qofka mu'minka salaatu lawaabiin baa la yidhi dadkaasi saalixiinta ah ee mu'miniintii iyagoo adduunyadoodii ku dhex jira oo shaqo haya oo iskuul ku maqan oo dantoodii ku foofay ayaa haddana wakhti bay qaadanayaan time out bay qaadanayaan ilaahay bay subxana wa tacaala xusuusanayaan dabeetana way weysaysanayaan ilahay bay u tukanayaan xataa waxaa salafka qaarkood laga soo wariyay raximahum allahu tacaala in bayna almaqrib waalcishaa ay salaad salaada sunnahee mudlaqa inay badsan jireen waayo dadka qaarkood baa laga yaabaa inay xilligaasi laftiisa ay khafladu ku dhacdo tusaalooyinka aan soo sheegay ayuha alikhwa alakhawaat waxaan uga dan lahaa inaan idii caddeeyo in wakhtiga ay dadku qaflada ay u iishaan xilliyada ay dadku hilmaamaan dikriga ilaahay subxana wa tacaala xilliyada ay dadku ka mashquulaan ilaahay xusiddiisa iyo dikrigiisa xilligaasi cibaadadu way wanaagsan wanaagsantahy xilligaasi ama waktigaasi inla badsado cibaadada ama qur'aan akhris ama soon ama dikri ilaahay ama tasbiix ama tahliil ama sadaqo ama muslimiinta oo la caawiyo dadka baahan oo laisbarbar taago wakhtiyadaasi ayuha alikhwa alakhawaat waa wakhtiyo muhima oo loo baahanyay in qofka muuminku inuu ka mashquulo aan aan loo baahnayn <clears throat> sideedanaba ayuha alikhwa alakhawaat qofka mu'minkaa ah waxaa looga baahan yahay inuu samaysto waktiyo uu naftiisa ku gaar yeelo rabbigii subxaana wa tacaala waqtiyo uu naftiisa ku gaar yeelo xuska rabbigii subxaanahu wa tacaala culimmadii salafkuna ayuha alikhwa alakhawaat aad iyo aad bay u jeclaan jireen inay samaystaan waqtiyo ay dadka ay ka dhex baxaan oo maxay uga dhex baxayaan waxay uga dhex baxayaan in ay maalinka maanta ay khalwo galaan khalwadaasi oy naftoodu ay gaar ku noqonayso oo ay u banbaxayso rabbigood oonay carruuri la joogin xaas la joogin zawj la joogin saaxiibayaan aana la joogin wakti uu qofka muuminku balkeli u noqdo uu ka fekiro naftiisa uu naftiisa xisaabiyo uu qaladaadkiisa dib ugu noqdo uu naftiisa uu run u sheego oo muxuu naftiisa runta ugu sheegayaa waxa weeyaan ilaahay dariiqiisa miyaan ku toosanay cibaadadii ilaahay subxana wa tacaala miyaan fulinayaan waxaan idin soo naqilayaa qowl uu yidhi sheekh alislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala oo tilmaamaya macnahaasi aan sheegay oo ah in qofka muuminku u baahan yahay rag iyo dumarba wakti ay dikriga ilaahay ay isku gaar yeelaan khaasatan ayuha likhwa alakhawaat yacni eh, dumarka Eh, waxaa laga yaabaa inay mashquulkoogu badan yahay caruuray korinayaan eh, guriga ay ku mashquulsan yihiin laakiin walaasha muslimadda ah waxaa loo baahan yahay inay wakti yeelato wakhtigaasi habeen ha noqoto maalin ha noqoto maselkii oo kale wakhtiyada ugu wanaagsan waxaa ka mid ah saacadda ugu dambaysa maalinta jimcaha oo ay culimmo badan ay leeyihiin waxaa dhici karta inay noqoto saacat alijaaba saacadda uu ilaahay subxana wa tacaala maalinta jimcaha ku jirta ee maalinkaa maanta ah uu ilaahay subxaana tacaala uu dadka ka aqbalo yacni su'aalahooga iyo wixii ay ilaahay subxana watacala ay weydiisanayaan sida alxaafid ibnu xajar iyo ibnu lqayima ay sheegeen aqwaal badan bay soo arooriyeen laakiin laba waqti bay yidhaahdeen ayaa ay u badan tahay in saacatulijaabadu ay ku jirto oo ilaahay subxana wa watacala dadka uu ducada ka aqbalaayo waxay idhaahdeen waqtiga hore waa marka khatiibka khudbadda maalinta jimcaha akhriya uu mimbarka fuulo ilaa salaaddu ay dhammaanayso waqtiga labaad ay yidhaahdeen waa la rajeynayaa inay saacaddaasi ay noqotona waxa weeyaan waa saacadda ugu dambaysa maalinta jimcaha intaana cadceedu dhicin walidaalika ayaa dadkii salafku ay aada ugu dadaali jireen saacaddaasi ooy ilaahay subxaana wa tacaala ay u guyi jireen marka saacaddaasay noqon kartaa habeenkii bay noqon kartaa xilli kaley noqon kartaa cumuuman walidaalika xitaa ictikaafka laftiisa maxaa maxaa loo sharci yeelay ictikaafkuma inta masaajidka la fadhiistooo la sheekaystooo la baashaalo oo kombyutarka lagu shaqaystaa laa toobka masaajidka loo soo qaato laa ayuhalkhulafawaad ictikaafka fikradda ka dambaysa waa maxay waa inaad dadka aad ka fogaato waa inaad dadka aad ka dhex baxdo waa inaad naftaada aad ku gaar yeesho cibaadada ilaahay dikrigiisa qur-aanka ood akhrido nafta ood xisaabiso aakhiro ood ka fikirto bal adduunyadanina mashquulisay oodba dib aad iskaga xisaabiso macnaheeda iyo inta leeg tahay iyo in birintoola la dhiman doono aad ka fikirtaa loo jeedaa yaana hadalka idinku dheereen sheekh alislaam ibnu temiya waxa uu leeyahay waa hadalka aan idhin uun buu sheekhu uu leeyahay wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala walaa budda lilcabdi min awqaatin yanfaridu biha nafsah fii ducaa'ihi wa dikrihi wa salaatihi wa tafakurihi wa muxaasabati nafsihi wa islaaxi qalbihi wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacala sheekh islaam walaa budda lilcabdi min awqaatin addoonka rag iyo dumarba waxa uu baahan yahay waqti buu u baahan yahay yanfaridu biha nafsah waqtigaasi oo naftiisa gaar ku noqonayo waxaad waqtiga aad u yeelaysaa waa waqti aad rabbigaa siisay waa waqti aad ilaahay aad ku gaar yeeshay culimmaduna waxay dhahdaan keligaa meel fadhiiso naftaada keli ku noqo iska ilaali waxyaabaha ku mashquuliya si aad u danaynto xalaawada dikriga ilaahay si aad u danaynto macaanka dikriga ilaahay subxana wa tacaala ama qur-aan akhris ama maalinkaa maanta ah ee dikriga ilaahay tasbiix iyo tahliiliya ay tahay saasuu ujeedaa waxaa addoonku uu baahan yahay buu yidhi laabudda walaa budda lilcabdi waqti uu naftiisa yacnii uu ku gaaryeelaayo oo muxuu ku gaaryeelayaa buu yidhi fi ducaa'ihi inuu ilaahay baryo wa dikrihi inuu ilaahay xuso wa salaatihi inuu salaaddiisa tukado wa tafakkurihi iyo inuu fakiro oo maxay u ka fakiro akhi inaad fakirtaad u baahantay ya seven days a week haddaad highwaygaad ku taagan tahay ood mashquulsan tahay oonad fakiraynba aanad aakhira ka fakirayn aanad ka fikirayn xabaashaadii yaaba ogin xabaashaadii la qoday yaaba ogin wakhtigii kaa dhammaaday yaaba og inay nihaayadaadi ay soo dhowaatay haay weygun ha hafujanaane bal joogso joogso oo isxisaabi qabriga ka fakir aakhiro ka fakir dhimashada ka fakir adduunyadan laysku wareeriyey bal intaad mar aad yar joojiso saacadna ahaatee soddon midhna ahaatee bal isku noqo oo naftaada la hadal oo naftaada runta u sheeg wa tafakurihi buu yidhi wa muxaasabat nafsihi iyo inuu naftiisa xisaabo dhafta waa in la xisaabo sheekh axmed jasa allah khayr waa kii muxaadarada idinku sheegay in la xisaabo xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabu nafihiinna xisaaba inta aan laydin xisaabin xisaab baa aakhiro jirtaa wallaahi diin dollar walba meeshuu kaa soo galay iyo meeshaad ku bixisay waa lagu weydiinayaa cimrigaagii waxaad ku bixisay waa lagu weydiinayaa dhallinyarnimadaadii iyo shabaabnimadaadii meeshaad geysay waa lagu weydiinayaa ilaahay baad sar maalinta qiyaamaha iyadoo wax tarjumaanay aanu iniin dhexayn ilaahay baa toos kuula hadlaaya ilaahaygii ku abuuray haddaad adduunyada ka ilow aad ku ilowday maalintaasi ilaahay baa toos kuula hadlaaya iyadoo iyadoo lagaaga tarjumayn toos baad ugu jawaabaysaa xisaabta nafta la xisaabayaa waa taa weeyaan ayoal ikhwa akhawaat culimmadii salafku habeenka intaana seexan ayaa waxa weeyaan waqti bay qaadan jireen oo isweydiin jireen naftooda maxaan maanta sameeyey maxaan dembiga ku dhacay maxaa camal saalixaan kasbaday salafkii ridwaan ullaahi tacaala calayhim sida laga soo wariyey waxay ka murugoon jireen ooy la ooyi jireen dunuub ay labaatan labaatan sano ka hor ay sameeyeen waxay la ooyi jireen oy ka murugoon jireen dunuub ay afartan sano ka hor ay sameeyeen yaa ogun ilaahay dembi dhaafay yaa ogin ilaahay kuu dembi dhaafay yaa ogin ilaahay subxaana wa tacaala u janno uu ilaahay subxana wa tacaala uina gelinaayo waxaasoo dhan waa qayb weeyaan ilahay rajo baynu ka qabnaa laakiin in la isxisaaba waa waajib weeyaan ayuha alikhwa walakhawaat wuxuu kaloo sheekhu yidhi wuxuu kaloo ugu baahan yahay wa islaaxi qalbihi inuu qalbigiisa islaaxiyo ogowna ayuha ayatuha alukht in acmaasha qalbiga ayaa ka muhiimsan acmaasha jawaarixda acmaasha qalbiga ayaa ka wanaagsan in la toosiyaano ay ka adag tahay acmaasha afka iyo adinka laga sameeyo inaanad muslimiinta nicin inaanad muslimiinta xaasidin inuu qalbigaagu wanaagsanaado dadka mu'miniinta ah iyo dadka muslimiinta ah inaad ilaahay jeclaato inaad awliyada ilaahay jeclaato in wixii ilaahay necab yahay aad necab tahay waxa weyan waa acmaasha qulubta weeyaan niyada inay ilaahay subxaana wa tacaala khaalis u noqoto inama alacmaalu biاnniyaat kamaa saxa can nebiy sala allahu alay salam waa qalbiga weeyaan qalbigaaga islaaxi qalbigaaga wanaaji qalbigaaga hagaaji qalbigaaga ka saar xasadka iyo nacaybka ka saar qalbigaagu ha noqdo mid ilaahay subxaana wa tacaala uu arkaayo nebigu sala allahu alay salam waxa uu soo wariyey xadiiska uu ilaahay jala wacala uu leeyahay ina allaha laa yanduru eh, ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum ilaahay subxaana wa tacaala eh, ma ma eegaayo ilaahay subxana wa tacaala yani suuraddiinna ilaahay subxana wa tacaala ma eegaayo ajsaamtiinana ma eegaayo ilahay muxuu eegayaa walaakin yanduruu ilaa quluubikum wa acmaalikum aw kama qaala nabiyu sala allahu alay wasalam in allah laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum ilaahay ma eegaayo suuraddiina si u egtay keebaa qurux badan keebaa fool xun keebaa keebaa dheer keebaa gaaban ilaahay suuraddiina ma eegaayo ilaahay subxana wa tacaala ajsaamtiinna iyo jidhkiinana ma eegaayo keebaa weyn keebaa yar laakiin ilahi subxana wa tacala muxuu ilaahay muxuu taalacanayaa walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum quluubtiinna iyo acmaashiinna qalbigaaga wanaaji acmaashaadana wanaaji hadalka sheekh alislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaalana xalkaasuu ku arooriya oo ah wa islaaxi qalbihi markaad naftaada gooni aad la noqonayso waxaa lagaa doonayaa inaad qalbigaaga aad islaaxiso waaye sheekh wuxuu kale uu yidhi fa haadihi yaxtaaju fiiha qofku wuxuu u baahan yahay suu waxyaabahaasoo dhan u sameeyo inuu fakiro adduunyadan ka fakiro inuu aakhiro ka fakiro inuu dhimasho ka fakiro inuu ka fakero inuu maalin dhiman doono inaan adduunyada lagu waarayn inay xisaab taallo in adduunyadina aanay ciyaar aanay ahayn laakiin la isxisaabinaayo waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin inuu keligii u noqdo maantana waxaynu ku noollahay time iyo waqti layna mashquuliyey t v baa laynagu mashquuliyey internet baa laynagu mashquuliyey email baa laynagu mashquuliyey qofkii bini aadigaa waqtiba ma haystaba ya waqti intuu emailka email ka jawaabayo intuu t v daawanayo intuu internetka from one side to another side uu kala socdo khalaasba qabrina kama fakerin aakhirana kama fakerin laakiin ayuha alakh waxaad ogataa maalinta xabaasha dhabanka laguu dhigo ciidda inaanad email soo diri karin soo garan maysid tags messagena soo diri kari maysid ee waxaa is haystaa adiga xabaashaas hayshaystaa adiga qabriga is haystaa ee inta aanad is arkin odoo dhabankaasi lagu lagu dhigay camuudda qabrigana aan lagugu rogin ciidda isxisaabi oo fakir baa loola jeedaa waay ayuha alikhwa alkhawaad <clears throat> markaanu leenahay ha la cibaadaysto wakhtigan ay fitanku ay taagan yihiin marka aynu leenahay ayuha alikhwa alkhawaad nafta gooni ha lala noqdo ma waxaynu u jeednaa dadka ha laga fogaadaa loola jeedaa ma waxaa loola jeedaa masaajidadun ha lagu xeroodo oo yaan dadka lala dhaqmin oo yaan dadka la dhex gelin oo alamru macruuf wanahy can lmunkar wanaagga oo laysfaro xumaanta oo laysku diido dadka baahan oo los oo la caawiyo danta muslimiinta oo laga fekiro waalidka oo loo ixsaan sameeyo reerka oo la kafaalo qaato acmaashii adduunyada faraha laga qaadaya macnaheedu taa maaha cabdillaahi bn cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu nebiga sala allahu alay wasalam uu ka soo wariyey inuu nebigii ale sala allahu alay wasalam uu yidhi almu'minu aladii yukhaalitu اnnaasa wayasbiru calaa adaahim wuxuu nebigu yidhi acdamu ajran min aladi laa yukhaalidu اnnaasa walaa yasbiru calaa adaahim nebigu sal ly slm wuxuu yidhi almu'minu aladii yukhaalitu اnnaasa wayasbiru calaa adaahim muslimka muslimiinta kale waxaan ujeedaa eh, almumin aladi yukhaaliط الnaas muminka dadka dhex gala ee la dhaqma ee arrimahoo ka qayb qaata ee la tacaamula ee wayasbiru calىa adaahim dhibta ka soo gaadhana u sabra ilanaa ikhwa akhawaat yacni markaa dadka aad la dhaqmayso eed masaajidadoodii aad imanayso ee danahoogii aad ka shaqaynayso ee aad islaax ka dhex waddo ee arrimahoogii aad magaranaysaa aad eh, qayb ka tahay dhib baa ku soo gaadhaysaa marka dhibtaasi waxay u baahan tahay sabir waxaana taa dareemi karaa dadka masaajidada muslimiinta ka shaqeeya baa dareemi karaa iyadoo loo shaqaynaayo iyadoo hawshoogii qayb laga yahay ayaa haddana waxa weeyaan dhib baa dadkii masaajidada ka shaqaynayay ama muslimiinta saacidaayay dhib baa ka soo gaari kartaa qof oo dadka la dhaqmo oo israa wuxu qabana dhib baa soo gaadhaysaa walidaalika ayuu nebigu sala allahu alay slam uu yidhi wayasbiru calaa adaahim ee dhibtoodana u sabraa kaasi ayaa kaayaa acdamu ajran buu nebigu yidhi acdamu ajran min aladii laa yukhaalid الnaas walaa yasbiru calaa adaahim kaasaa ka khayr badan ninka isagu idhaahdaa war anigu masaajidkan wa salaaddii baan ku tukanayaa gurigeyga waan iskoo noqonayaa masaajid iyo daro muslimiin iyo imika ayhel khulakhawaad imika muctamarkan aynu Eh, aynu iskugu nimid walaalo rag iyo dumarba leh ayaa waqtigoogii ku bixiyey lacagtoodii ku bixiyey in danahoogii magaranaysaa kaga habsaamay oo ku dadaalay soo garanamaysin marka yacni muslimka isagu idhaa anugu goora noqonaya gurigaygaan iska fadhiyaya danaha muslimiinta kama qayb qaadanaayo waayo dhibtooda ugu sabri maayo kaasi waa laga khayr badan yahay kaa waa laga khayr badan yahy walidaalika ayaa waxaynu u baahanay ayulakhalkhawaad inaynu fahanno haddii in dadka oo dhex ay muslimiintii saacidayso waayo waxa weeyaan ayol khawaad yacni muslimiinta inaad salaadii jamaacada ka soo qayb gasho haddaad raggii tahay salaadihii ciidda xajkii waa la iskugu imanayaa salaadihii ciidda waa la iskugu imanaya xitaa nebigu sala allahu alay slam salaadda ciidda wuxuu odhan jiray ha soo baxaan xitaa dumarka xayd kale ha soo baxaan laakiin meeshaanu ku tukanayno ha ka fogaadaan waayo waa maxay waa inay ka qayb galaan khayrka ay muslimiintu ay iskugu yimaadeen maalintaa ciidda waxaan u jeedaa ayo ikhulakhawaad yacni cibaadada aynu leenahay wakhtigan hala cibaadaysto ma aha cibaadada salaada iyo sawnka iyo xajka iyo tahajudka oo keliya laakiin waxa weeyaan cibaadada waxaynu nidhi waa bimacnaha shaamil cibaadadu noocyadoodii noocyadii ay laheed oo dhan waa in aynu ka qayb qaadanno oo waxaan ku dhiiri gelinayaa yacni khaasatan yani dumarka muslimiinta ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qaybta weyn ay ka qaateen mu'tamarkan inay saasi masaajidada ay uga qayb qaataan madaarista qur-aanka lagu dhigto ay qayb ka qaataan oo ay noqdaan kuwo muslimiintii anfacaya ragga muslimiinta iyaguna inay mar walba yani ay horjoogayaal ka noqdaan maslaxaddii muslimiinta dacwadii masaajidadii hawshii diinta haddaan taasi sida aan u tilmaamay ayuha alikhwa alakhawaat oo aynu nidhi cibaadada aynu sheegaynaa ma aha soonkii oo keliya ee waxaynu leenahay wakhtiga fitanku uu taagan yahay waa in cibaadadii aad ku wada dhaqanto wakhtiga salaada salaadda yaan lagaga horrayn wakhtiga soonka soonka yaan lagaga horeyn wakhtiga yacni dikriga ilaahay yaan dikriga ilaahay lagaga horrayn wakhtiga dacwo lagu jiro waa yaan dacwadii lagaaga horrayn wakhtiga muslimiinta la la kaalmeynayo waa in lagaaga waa inaan lagaaga horeyn wakhtiga danta muslimiinta iyo caruurta muslimiinta in arrimahooga laga fakiraayo waa inaan lagaaga horrayn bimacnaa khayrka ka qayb qaadi weeyaan khayrku meel uu jiraba cimrigu wuu gaabaye khayrka ka qayb qaado oo raad ka hadho ilan bir waad dhimanaysaye ka qayb qaado khayrka oo raad ha kaa hadho maalinta aad dhimato camal saalixana ka tag saasaa loola jeedaa ayuha alikhwa walakhawaat eh, eh, laakiin waxaan mar naba ayuha alikhwa walakhawaat aan la ilaabayn in cibaadooyinka khaaska ah zamankan fidnada a loo baahan yahay oo waxaad u baahan tahay inaad soonka naafilada aada badsato waxaad u baahan tahay in qiraa'ada kitaabka ilaahay aada badsato waxaad u baahan tahay inaad dikriga ilaahay subxana wa tacaala aada afkaaga mar walba ku hayso waxaad u baahan tahay haddii aad cimrada tegi karto inaad cimrada aad tagto oo aad badsato waxaad u baahan tahay cibaadooyinkaasi gaarka ah ee salaadda iyo soonka iyo ducada iyo dikriga ilaahay iyo qur-aan akhriska aad iyo aad baad ugu baahan tahay sababtuna waan kuu sheegaya sababtu waxa weeyaan ayuha اlإkhوa اlأkhawاat cibaadooyinkaasi gaarka ah aynu nidhi waa salaada waa soonka waa tahajudka waa dikriga ilaahay waa kitaabka ilaah lo akhristaa waxa weeyaan waa zaad weeyaan sahay ayuu u yahay ayay u tahay cibaadooyinkaasi qofka mu'minkaa ah. waxay siinaysaa qalbigaaga xasilooni bay siinaysaa waxay qalbigaaga siinaysaa inuu qalbigaagu si toosa oo adag ugu xidhmo ilaahay subxaana wa tacaala waxay kuu suuro gelinaysaa in haddii fitan badan ay dhacaan oo dadku ay diintooda ka fidmoobaan adiga sugnaan iyo sabaad ayay ku siinaysaa sababta waa maxay ee waxaa tahay qof mar walba dikrigii ilaahay carabka ku haya waxaa tahay qof kitaabkii ilaahi subxana wa tacala akhrisanaaya waxa tahay qof soonkiisii uu badan yahay waxaa tahay qof salaadiisii ay badan tahay walidaalika cilaaqadii aad ilaahay la laheed xidhiidhkii aad ilaahay la laheed subxaana wa tacaala ayaa badanaya walaasha muslimadda khaasatan waxaan odhan lahaa yacni cudurdaar ayuuna kuu noqon gurigaan gurigaan howlo badan ka haya waxaan walaasha muslimaddaa ku dardaari lahaa inay cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala ay badsato oo dikriga ilaahay adkaaru sabaax walmasaa kitaabka ilaahay oo akhrisato soonka naafilada ay ku dadaasho khayraadka oo ay magaranaysaa ay ku dadaasho sadaqada oo badsato khaasatan bishii ramadaan ayaa inagu soo socotaa bishii ramadaan ayaa inagu soo socotaa ilaahay subxana wa tacala nasal allah jalla wacala an yuballiqna ramadaan inuu dhammaanteen ba inooga caafimaad qabna ina gaadhsiiyo oo inooga dhigo kuwa sooma ee ma garanaysaa in tahajudkuna tukaday ilaahay inuu inaga dhigo bisha ramadaan ayayna kaa noqon wakhti aad ku mashquulsan tahay cunto karin yacnii guryaha muslimiinta badankooga walaasha muslimaddii waana khata ayuha alikhwa alakhawaat waa gaf wey weeyaan il sagaalka aroornimo cuntada ay bilowdo ay wadaysa ilaa afurka waxayn goormay goormay kitaab qur-aan akhriyaysaa goormay dikrigii ilaahay subxaana wa tacaala ay ilaahay xusaysaa goormay magaranaysaa ay ilaahay cilaaqaday la lahayd ay weynaynaysaa bisha ramadaan ayayna kaa noqon waqti aad cunto un kariso walaalka muslimkiina waa inuu xaaskiisa la fahmo in bisha ramadaan aanay ahayn bilcud bil cunto un la kariya aanay ahayn laakiin ay walaasha muslimaddu ay waqti u hesho inay ilaahay xusto inay kitaabka ilaahay akhrisato inay salaabaha ka qayb gasho inay khayrka ay qayb ay ku yeelato waay markaa ayar qolqabaad cibaadooyinkaasi waxay kuu ziyaadinayaan ma garanaysaa oy xoojinayaan cilaaqada ilaahi subxana wa tacaala aad leedahay haddaan soo gebagabeeyo muxaadaradeeda iyo ikhwa alakhawaat waxaan tilmaamayaa dhowr arrimood oo inagu in taageeraya sidii aynu cibaadada u badsan lahayn wakhtigan fitanka ah ee aynu joogno awalan maxaa kugu taageeraya waxaad aragtaa zaman cibaadadii ay dadka badankooga ay ka wahsadeen waxaad joogtaa walaalka muslimka ow zaman salaada fajriga dadka soo xaadiraa laba saf saddex saf ay yihiin waxaynu joognaa zaman ay dadkii ku mashquuleen adduunyo cibaadada ilaahay maxaa kugu saacidaaya maxaa kugu saacidaaya waxaa kugu saacidaya awalan wa qabla kulli shay inaad fahanto marka ugu horeysaba qiimaha adduunyadan qiimaha adduunyada waa inaad fahanto mataaca adduunyada barbar dhig mataaca aakhira barbar dhig raaxada adduunyada barba dhig raaxada jannada kitaabka ilaahay akhri sunnaha nebiga sala allahu calay wasalam akhri fahan in adduunyana aan lagu waarayn in raaxada aakhiro ay tahay mid aan la barbar dhigi karin raaxada adduunyada waayo waxa weeyaan raaxada adduunyadu waa dhammaad raaxada aakhira laakiin dhammaad ma laha marka markaad si aad u fahamto eed adduunyadii aakhiro aad isbarbardhigto waxaa ku imanaysaa inaad inaad aakhiro doorbido ayaa magaranaysaa kuu dhalanaysaa masalada labaad ayo ikhwa akhawaad ee kugu saacidaysaa waxa weeyaan waa adducaa adducaa ilaahay bari ilaahay subxana wa tacaala towfiiq weydiiso ilaahay subxaana wa tacaala weydiiso inuu kugu kaalmeeyo cibaadadiisa allahuma cinnii calaa dikrig wa shukrig wa xusni cibaadatig ilaahay weydiiso inuu ilaahay ku caawiyo towfiiqda ilaahay baa laga helaa hamoodin inaad adugu aad noqon karto qof caabido weyn waayo anigaa karti badan anigaa xoog badan la waa tawfiiqda ilaahay weyn subxana wa tacaala ilaahay bari oo ilaahay u ooy oo ilaahay ma garanaysaa weydiiso inuu cibaadadiisa iyo dikrigiisa inuu ku waafajiyo ilaahay bari oo ilaahay weydiiso ducada nebiga miyayna ka mid ahayn allaahumma muqaliba alquluubi sabit qalbi calaa diinik ilaaha quluubta gegediyow qalbigayga diintaada ku sug nebigii sala allahu alay w ayaa siaas ku ducaysan jiray ayuha alikhwa واlkhawاat ducada muؤminiinta rabbana laa tusiq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma inaka anta alwahaab saasay mumintu ku ducaystaan ilaahuw quluubteeda intaad hanuunisay kadib ilaahow ha iilin ilaahow ha leexin markaa ducada badso oo ilaahay subxaana wa watacaala bari inuu ducada kuu fudeediyo ilaahay subxaana wa tacaala bari inuu cibaadada kuu fudeediyo ilaahay subxaana wa tacaala ka oo weydiisa ilaahay tuug inuu taacadiisa uu ku jeclaysiiyo waayo ayo lekholakhawaad wax walbaaba qalbiga ayay ka bilaabmaan marka haddii qalbigaagii aanu cibaadadii ilaahay u jeedin dee waxa weeyaan markaa way ku adkaanaysaa <clears throat> arrinka labaad ee isaguna inaga saacidaya waxa weeyaan waa jacaylka la jecel yahay ilaahay subxana wa tacaala oo haddaad ilaahay aad jeceshahay ayo lakhalakhawaad waxaa markaa kuu fududaanaysa inaad ilaahay raali geliso qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum yuxbibkum allah wayaqfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allah waxaad ku tiraa nebi maxamedow haddaad ilaahay jeceshihiin faاtabicuunii aniga iraaca oo nebi maxamed sala allahu alay wasalam yuxbibkum allah ilahay baa idin jeclaan doonaa wayaqfir lakum dunuubakum dunuubtiinana ilaahay subxana wa tacala wuu dhaafi doonaa marka ilaahay jeclow ilahay saad ku jeclaanaysaa waxa weeye nebi ilahay wuxuuna leeyahy waxaad ku tidhaahdaa aniga i raaca dariiqa nebi maxamed raaca haddaad saa yeeshaan ilaahay baa subxaana wa tacaala idin jeclaan doona dunuubtiinana wuu dhaafi doonaa marka ayola falakhawaad yani jacaylka ilaahay maxaa calaamad u ah waxaa calaamadu ah inuu wuxuu jeceliyay aad jeclaato jacaylka ilahay maxaad u calaamada inaad ilaahay u cibaadaysato jacaylka ilaahay maxaa u calaamada waa in daacada ilaahay aad u hilowdo qalbigaagu u hiloowo waxaan ilahi subxana wa tacaala ayuha alkhwan ka baryaynaa inuu dhammaanteenba cibaadada inoo fududeediyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu quluubteenna uu daacada jeclaysiiyo inuu diintiisa inagu sugo waayo waxa weyn ayuha khawaad yacanii ugu dambayn ugu dambayn noloshan adduunyada macnaheeda haddii aad doonayso inuu kuu hagaago ay noloshaadi kuu hagaagto oo aad wanaag adduunyada aad kaga tagto ood falaax aad adduunyada aad kaga tagto waa adigoo maalinkaa maanta ah ku dhinta diintaada weeyaan adoo diintaada ku dhinta oo islaamnimo khaatimada lagugu khatimo ayaa ugu wanaagsan dhammaanteen ilahi subxana wa tacala khaatimada hainoo hagaajiyo eh, dunuubteena iyo dunuubta ba ilahi subxana wa tacala ha dhaafo muslimiintana ilahay subxana wa tacala dhibaatada meel joogaanba ilahay jalla wacala ha ka kor qaado calaykum waraxmat ullah